وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد بالكلام على الجنة والنار waxaa laga hadlayaa jannada iyo naarta labadaasi cidda ay u noqonayaan masiir iyo m iyo ma-aalka dambe cidda marka ay u noqonayaan ay daar u noqonayaan may abuuran yihiin eh, mise ma abuurna way ma jiraan ee markaasaa la abuuri la tegayo jannada iyo naarta miyay dhammaanayaan mise dhammaan maayan culimadu waxyaabahaasoo dhan markaa way ka hadlaan laakiin jannada iyo naartu waxay u noqonayaan marjac siduu inoo sheegi doono markaa naadimku cid kastoo bini aadamka iyo jinka ka mid ah iyo shayaadiintooda diintooda iyo naartu sida qur-aankaba lagu sheegay waa mahaya imankay diyaarsan yihiin imanka wax lagu cadaabaa waxna lagu janneeyaa iyo naartu may dhammaanayaan weligood waa ay jirayaan mawduucaas uga hadlayaa وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة وكل إنسان وبني آدم oo dhan mid kastoo insaan bني aadam الإنس والإنسان من البشر الواحد إنس وإنسي baa la يhahdaa qof kastoo bashara insaan ama waa insi unaasi waa lagu jamciyaa gabadhu waa insaan iyaduna almar-u marka laga jaro haada waa caami way ku daraan cawaamtuye waa insaanu almar-u la yidhaahdo wa kullu jinnati jiimkiisa markaa la kasriyo nuuntana la shado qayb jinka ka mid ah waa kan jinka la yidhaahdo weeyaan aljan ma aabbaha jinka mise waa ismu liljinni mise waa magac guuday leeyihiin labadaba waa la yidhi kula waaxid min athaqalayn mid kastoo ka mida thaqalaynka waa labada la kalifay camalka la saaray ee insiga iyo markaa kan kale ee jinka labudda an yakuun biixda daarin laga maarman labada daarood bay tegayaan mid ka mid a ah. maxay noqonayaan daartay tegayaan waxay noqon kartaa fi daari naarin daar cadaab naar ah daarulwaar baa la dhahdaa oo maqar lkufaar hoyga ay degaan gaaladu wey aw naciimi janna aw fi daari naciimi muqiim ma daarta naciimka ah fii jannati ku taal ilaaha mawlaha ee deeqsiga ah uu leeyahay ra-uuf raxiimka mid kastoo naarta iyo jannada kamidi ah, waa xaq haabit bilkitaab wasunna inay sunantae xaq tahay qur-aanka iyo sunada inoo sheegay ijmaac ulumma ummadda islaamkuna way isku waafaqday waxaa caynkaasna maxaa laga rabaa in la rumeeyo waa waajib jannada maxaa looga jeedaa daaru thawaab waa meesha ilahay ku abaalmariya awliyadiisa naartana maxaa looga jeedaa wa daaru lciqaab waa meesha ilahay cadowgiisa ku ciqaabo kaga argoosto mid baa gebiye markaasi hadal wanaagsan kugu hadlay almowtu baabun wa kullu nnaasi daakhiluhu yaa layta shicrii bacda almowti madaan waxau ihi geeridu waa albaab qof weliba u geli doono qof ka maqlaanaya ma jiro geerida qof gefayaa ma jiro laakiin shallaytadayda gabaygayga shallaytadiisa e dhimasho dabadeed geeri dabeed maxay noqonaysaa buri daarta la tegayaa addaaru jannatu khuldin in camilta bima yurdi lilaaha wain khaalafta fannaahu wuxuu kugu yidhi aan kuu sheege geeri dabadeed daarta la tegayaa waa jannada lagu waaro ee nagaadiga waa haddaad samayso camal midka raalli gelinaya ilaahay subxaanau wa tacaala haddaad se khilaafto ilaahay oo wuxuu raalli ka ah inaad samayso daartaadu waa naar walciyaadu billah hubaa maxallaani maa linnaasi hayruhumaa hubaa maxallaani maa linnaasi hayruhumaa fandur linafsika ayu daari takhtaaru waa laba meeloodoo la dego dadku labadaa daarood mooye meel kala mari waa adigu naftaada u door mid aad degayso jannadiiyo naarta adigu naftaada u door oo iska bilaash baa ohan karta anigu jannadaan u dooray laakiin labaduba waxay leeyihiin sabiil iyo camal waa inaad camalkeeda u doorto iyo dariiqa loo maro waa inaad qaadato waxa uu ihi markaa mualifku humaa masiiru lkhalqi min kuli lwaraa fannaaru daaru man tacaddaa waftaraa humaa janno iyo naar wey labadaasi masiir macnaa marjic iyo ma-aab alkhalqi bay u yihiin khalqigu waa meesha ay u laaban doonaan bacdiga dabadeed marka lasoo saaro jilbiyeysiga midunbay tegi doonaan oy u kala qaybsamayaan min kulli lwaraa khalqi dhammaan waraaga ka mid oo ah. waraagu wuxuu noqonayaa alfata sartaasi macnaa alkhalqu min alinsi waljini cid kale kuma jirto marka kuwa laydhaha alwaraa ee insiga iyo jinka ee labadaa daaroodee jannada iyo naarka u laabanayaan meel kale ma tegayaan bal wa min almalaa'ika fa inahum yaquuluuna fi ljanna malaa'igtana qaar baa jannada dhexdeeda jooga ka shaqaynaya baddi falnaaru haddaba naartan daarulbawaare lagu halaagsamaa daaru man macnaa kulli shaksi bay daaru tahay daaru man axad kasta iyo shaksi kastoo tacaddaa doorkii loogu talagalay dhaafay oo ilaahiisii markaa iyo naasirkiisii u gargaari lahaa khilaafay oo ku gaaloobay ama rusushii oo dhan beeniyey ama axad ka mida beeniyey oo ku gaaloobay aw kutubtii oo dhan beeniyey ama kitaab kamida kutubta beeniyey waa isku mid waftaraa oo wuxuu markaa caabudayana ka beeshantay xuduuddii ilaahay u dhigana aan ku koobnaanina xagga kale uga baxay oo insaanka aad ka iska dalaq dalaqdahaya waxaygii samaawiga loogu taaglay indhala-aanta iska socda shaydaanku hogaansaday waman casaa bidanbihi lam yukhladi wain daalahaa wain dakalahaa yaa wain dakalahaa yaa bawaara muctadi buli ee naadimku raxima llahu taala waman axadka waa shaksi kasta allah iyo rasuul rumaysan oo walo hadduu doono bidca ku dhacay laakiin sharcigu aanu gaalaysiin axadkaasoo casa caasiye rabbigii bidanbihi buu ku casiyey inuu fuulay oo uu sameeyey dembi isagu uu leeyahy laakiin aan lagu gaaloobo waxbuu dilay dhe ama wuu sinaystay dheh ama ribo cunay dheh iyo dunuubta kale la halmaasha laakiin iimaankiibuu ku dhintay dembiguu galayna kamuu toobad keenin maxaa qofkaa loo samaynaya lam yukladi macnaa fi naar naarta dhexdeeda lagu waarin maayo waydaqalaha haba galo si looga daahiriyo dembiyada oo kale fa inahu yaqruj minha yowm min alayaam buu kasoo baxaya ima bishafaacati shaaficiin bishafaacati ashaaficiin ama kuweenu soo sheegnay ergeynayay xalay ayaa soo saaraya oo biraxmati arxam ah, araaximiin qaar aan shafaacaba kusoo bixin baa ilaahay naxariistiisa kaga soo saaraya naarta markaas yaa bawaar almuctadi ya halaakahu muctadiga waa ka xadgudbay bawaarkiisii marka la leeyahy waa halaagiisiyo de waa u kaalay kii markaa muctadiga ahaa halaagiisiyo kaalay waktigii aan lahayd lahayn yani waxaa halkaa lagu ishaarayaa goolxumunta markaa ay leedahay waxa uu ku tegey kuwan ictidaaga sameeyey jamacada muslimiinta khilaafay xalay aynu soo sheegaynay khawaarijtu kow ka tahay muctasiladu raacsan tahay oo waayo waa zacmigooda waxaa kuwa sheeganaya weya khuluud lmuumin almusiri fi naar qofka muuminka dembiga way ku dhacay ama waa saqaairta daa'imsan weligii naarta kasoo bixi mayla waa mumin usali salawaat alkhams yusakii sakada bixinaya yusuumu soomaya yaxuju xajaya ixsaanka samaynaya jihaadka samaynaya hadduu ku dhacweynayo dembi weyn oo kabiilaah amaba uu dembi yar daa'imahee kama soo baxayo waa niman khawaarij la yidhahdo wey haddaynu dembigorna naadimku waxa uu wa wakulli insaan midka dadkaa dhammaan wakulli jinnatin iyo mid kastoo jinka ka midi fii daari naar bay ahaan naarta daarteeday degi aw naciim muqiimu jana jannada markaasi ilaahay ku abaalmariya adoomada wanaagsan ee naciimka ayay geli kuwa amalkooda humaa labadani masiiru lkhalqi khalqi waxaa loo jeedaa kaasoo min kulli lwara ka mida ah. jinka iyo insiga waa kaa maxay u yihiin masiir masiirku waa marjicay u ahanay halkaasay u laabanaya fanaaru daaru man ictadaa fanaaru daaru man ictadaa fanaaru daaru man tacaddaa kan ee xadgudubka sameeye xuduuda dhaafay naar baa lagaga argudanaya halkanay ku sugaysaa stobtima dhaafay beriishkan waxaa la sheegayna salaadkii iyo dariiqii halkana lagu joojinaya kaasuu ku halaagsamaya marka waftara meel abuurtay la yimi waxaan jirin caabuday waman casaa bidembihi qofkii alla ku casiya dembi uu sameeyey ama ku gaaloobay walow bidcada baa ku dhace lam yuli lam yukladi lama waarinayo wy waa maminu ama laminu liman lam yusama faacil lam yukladi laguma waarinayo waxbaa ka sarinaya daruurta sheeka wain dakalaha habagalo iyo bawaana muctadi kaana kii muctadiga ahaa bawaankiisi halaagiisi وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار وجنة النعيم jannada markaa nicmada badan magacyo badan bay leedahay jannatu naciim baa ka mid ah jannadu waa wax aada weyn oo cajiiba magacyadeeda loo leeyay tan ee markaa jannada ilaahay awliyadiisa ugu nicmeeyo ee asmaadeeda jannatu naciim ka mid yihiin oo loogu magacaabay magacaasi yani waxyaabaha kala duwan ee nicmada laga helo ehm, wax macaano la cuno haddaad inuu niyadaadu tamaniyeyso xaggaayo jannada eeg wax macaano la cabo haddaad inuu jeceshahay xaggaayo sharaabka jannada eeg ehm, wax la daawado iyo wax la guursado iyo wax la xidho iyo meel lagu tamashleeyo wax kastoo adduunyada kaa farxiya jannadana xusuuso oo wanaagsan oo qofka bani aadamku intifaaco daartaa markaa maxaa la yidhi waa naciim weliba mid naciim muqiima oo haabita oo weligeed suulay waxaa laga yaaba tan ayaamaya jannada adduunyada ama nicmadeeda bereberqayso faraxdeed danto dabeedna ama aada ka xanuunsato cuni kari weydo ama ka dhimato ama iyadu kaa guurto wax ka dhexaynayaama ma jiraan intaa yay u sugnaatay lilabraar baari baa la jamciyey baariguna waa midka khayrka badan sameeya waa biriga sidiisuna waxaa laha ismu jaamic lilkhayr waxaa markaa khayrka o dhan socaya daarta abraartu ay gelayaan kuwa khayrka badsaday masuunatu macnaa maxfuuda jannada waxaa laga ilaaliyey can saair kufaar ah, saair maxaa loo jeedaa imaka gaalada intii kale maa hadde baqiyatu maaha kufaar jamiic kufaarka saair maxay noqonaysaa imaka jamiic kufaar gaalo aan la kala reebin janno shaqo kuma laha waa laga ilaaliya ma gelayaan leanna ilaahay daarka loo diyaariya faاtaqu الnaar alatii waquuduha الnaas wاlxijaara uciddat lilkaafirin hadday diyaar tahay gaaladaa loo diyaariya wabashir اladiina aamanuu wacmilu الsaalixaati ana lahum janaatin tajri min taxti lanhaar kuwa muuminiinta ugu bishaare ee camalka saalixaa sameeyey inay leeyihiin basaatiin janno ay sidaa dhexdeeda ugu malaciinaysay hoosteeda iyo birkeeda iyo fooqyadeeda webiyaashii caanaha iyo malabka iyo biyaha iyo khamriga kuwa macmacaan weya kuwa adduunyada ahayn magaca u wadaag khamri khamri adduunya magac ka dhexeeya biyo biyo magac ka dhexeeya caano caano magaca ka dhexeeya malab malab magaca ka dhexeeya kuwa waxaa laga sameeyay meesha kasoo baxaan kuwa le soo baxaan meel ka duwan kasoo baxaan wajanatu cilm lilabraaq bay u kufraarta iskale masiiratu waxaana laga xifdiyo laga ilaaliya can saa'ir lkufaar manaa jamiic kufaarka halada o dhan wajsim biana annaara kaljanati fi wujuuduhaa wa anahaa lam tudla fi wajsim arrin go-aana ka dhig jasmin iqaan iyo idcaan yaqiini oo markaad go-aansanaysa arrintaa iimaankeeda hogaansan maxaad jasminaysaa naar shayga naarta la yidhaahdo iyo noocyada cadaabkay wadataa hataa ayay jirtaa waa mawjuud iminka iyo ka horba way abuurnayd kaljannati bay la mid tahay macnaha kamaa ana aljanna siday jannada iyo waxaa naciim ku dhex jiraaba uu u jiray hadda iyo ka horba fa naar kadaalikeeda waya fii wujuudihaa bay koomitay jannada soo wshadka wujuuda jiro ma ahaa haddii naartuna way jirtaa wey kaljana fawma mawjuudataan iyadiyo jannadu hadda ayay jiraan ee abuurayiin hadday jiraan way jiri doonaan hadda ka hor way jireen mana dhamaan doonaan abad wa anahaa ewajin aydan mar kale waxaad go-aamisaa ood qadcisaa annahaa naartu lam tuklaf ilan tawriid tawraad mid la baabiinayo oo la baabiinayo la idaynayo maaha macnaha baaqil noqonaysa hor way jiraysa dee diidan maalin maalmaha ka mid a jannada naarta albaabada la isugu dhufanayo lagu cagaarnayo amaba xaqusacbilaad la imaanay sida ay u nicmaysanayaan ahlu janno iyo ahlu naarna u cadaabayi bay istaagaysa xarakada marna waxay leeyihin waa dhamaan mana dhammaanayso mid walba waa dadka wixii gala waa khaalidiin abad abadla aabadin iyo dahra dahaniij weligoodii joogaya waxay leeyihin ma qaar baa xarakadaa istaagaysa oo ibnuqayim kitaabkiisa wariyada markuu ka hadlayo ugu jeesjeesaa maogte yacni kudurada markaa uu cunayo kan cunaya markuu luqmada saa u qaado saa ugu sii wado ayaa xarakadii istaagay soo ma muxuu noqonaya janaad qalaalay weligiina muxuu ahaanayaa xabadii u isfahay iyo gacantii iyo saa soo haanaya weligii soo ma xaaladdu markuu wax cabayay ahaa markuu wax cunaya ahaa sawjadiisa markuu la joogo xaaladoo ahaa sidii buu qalalaya oo markaa mamantar noocaasoo muuqaaloo daa'imaa weligii jiraya yani waxaasoo dhan caqli kuma hadlo caqli kuma hadlo waxaasoo dhan cilmi diinad iska daayo waxaa jiri maya jannada iyo naartu labadu horta saasay u jirayaan inala dhamaanayaan wajzir biana naara waxaad jasisaa naarta janna bay la mid tahay fii wujuudi xagga jiritaanka wa anahaa naartu latudafi mid la baafinaya ma fas'alu llaha anaciima wannadar lirabbiha min gayri mashayin qabar fas'alu llah ilaahay cadiimka ahaa weydii annaciima fas'alu llah ilaaha markaa aadka u cadiimkaa haybada leh ee cadamada leh waxaad weydiisataa annaciima naciimka lagu daayo jannaadka wanaagsan iyo basaatiinta ilaahay subxaana watacaala weydiista wanadar ilaahay weydiista nadar muxuu noqonaya waliwajhi rabbina ilahay wajigiisa la daawado walila ilahay inaad tamaniday inaad aragto iimaankii ka midto waana inaad terminalad ilaahaaga daawato aragto oo wejigiisa uu ku kashfiyo rabbi subxaana watacaala kuso oo dacooda noqoto kuwa ilaahay wejigiisa ku raaxaysana inay daawadaan ee ahlu daacada ka mid ah min hayri maa shay shayka waxaad zaynka kasoo horjeedaa la idhaha zayn oo xoqra badan shayn oo xifar marka min gayri maadu waa tawkiid macnaha nafiga meesha ku jira iyo xoojinaysaa wa min gayri shayin macnaha min gayri cadaab shaykiinka waa cadaab cadaab la-awi cadaabka oo qabar macnaa sabaq aragtida iyo jannadu waa inaanu ka horeynin bay leeyin waxaan ilahay weydiisanayna cadaab oo la soo cadaabaya kabacdi jannada soo gelaya naciimkeedii bay dhadhaminayaan halkada ku bacdina haddana ilahay wajigiisa daawanaya laakiin maxaa ka horeeyey cadaab waxaan rabnaa nimco iyo inaan daawano wejiga ilaahay kariimka iyadoona cadaab ilahayga marin sidaa ilahay weydiiso fainahu allah subxaana watacaala yundaru ilaahay waa la arkaa bilabsaar laa bilqulub allah subxaana watacaala yundaru waa la eegi waa la arkayaa bilabsaar indhaha madaxa ku yaala laa bilqulub kuwa qalbiga maaha kuwa lagu arkaya waayo qaar baa ohan walilahi qalbigubaa laga arkaay qofku yaqiinta qalbiga uu geliya runtaabaa noqonaysa aragti he indha laguma arka ilahay qaar baa ohanaya maya ilaahay subxaana watacaala indhaha ayaa lagu arki doonaa oo lagu daawan doonaa kamaa ataa waa sida timi ee kusoo aroortay markaasi ru'yada rasuulka markii uu ka warramaya aragtida ilaahay arkaya lahurjanuun fi nas horta qur-aanka kusoo arorto aslu nas aqsa shayga riwaayatu nas kaxa shayga halka yoolkiisa ugu shaysan ee fuqahada markii le nas alqur-aan qur-aanka naskiisa ama nasu sunna sunada xadiiska naskeeda ay maadalla daahiro lafdiga labadan aayadda iyo xadiidka waxaa lafdigooda daahirkooda tusinayo calayhim alaxkaam yani yoolka iyo qaa'id baa la gahay markaa sooma wixii ay tusinayaan baa la helay taa way sidaasay dadka ugu soo aroortay qur-aanka wa wakamaa wlya wlakbaar wa wakamaa ataa fi lakbaar sidoo kale ilaahay indhaha madaxa ku yaalla adoomada ahlujannada ay ku arki doonaan akhbaartay kusoo aroortay manaa nabarowga faamilka axaadiista saxay kusoo aroortay wabakir bukhaariy muslim xadiiska jaabir bn cabdillaahi kuna juluusan maca nabiy sala la alay slam wuxuu markaa rasuulka aynu la fadhinay fa nadara ila alqamar cashar raasukaadma marka la joogo ayuu rasuulku dayaxaye wuxuu yihi inakum sataruna rabbakum cayaanan rabbigiin baa arki doontaan si cad oo indhaa ku haysaan kamaa tarawna haadaa macnaa hadal qamar dayaxana fariya tobnaadkii dusheeda jooga sidaad u arkaysaan ayaad u arkaysaan laa tudaaruuna fi ru'yatihi laa tadaamuun laa tadaamuun iyo laa tadaamuun intaba waa baadiy laa tadaamuun iskumana dhibaysaan idinku xil kuma dhibaysaan idinkuma dhiba idinka iskuna cidhiidi maysaan intaba macnuhu wala qoraya marka isu geeyo yacni meel cidhiidiya ka eegi maysaan waxaa eegeysaana eegmadiisu shay humaad marka aan la arkaynin maaha e waa ru'ya waadix ka ru'yatulqamar sida dayaxa aragtidiisu markaan daruuri saarnayn afariyo tobnaadna u yahay qoraxdu duhur joogto daruurina saarnayn qofkuna aanu indhala-ayn qofka meesha joogo ka arkaya adduunyada bini aadam soo sooma qofna qof ma celiiliy qofna qof ku dhimi maayo si cad ayaad u arki doontaa rabbi maaha ilaahay dayaxa lagu shabahayo maaha in ilaahay lagu shabahayo qoraxda laakiin aragtidiisu siday cayaan waadixa u tahay baa la mid tahay sida qoraxda iyo dayaxa si waadixa cayaana u arkay taasa lagu usaa fasal llaha alla weydiisa addoon naciima naciimka jannada wanadar iyo inaad daawato lirabbila rabbigeen min ayri maa min ayri shay min غayri shay ay min غayri cadaab iyadoon cadaab jirin cadaabkoo qaban ay dahaba waa sabaqa hadda ka hor naciimka dee ku tegay qofka oo soo la soo wariyay iyadoon cadaabka la jirin wey fainahu yundaru ilaahi subxaana watacala waa lagu fiiri bilabsaar indhaha madaxa ku yahay kamaa ataa sida kusoo aroortay fii naska qur-aanka walakbaar iyo axaadiista liannahu ilaaheynu liannahu subxaanahu lam yuxjabi إلا عن الكفار والمكذب والمكذب والمكذب لأنه الرب سبحانه وهفناه ونسهناه وعوي نسخه وكهف الكفر لم يحجبه ما هم من حجابه allah subxaana watacaala looma diidayo markaasi addoomadiisa inay arkaan daarta jannada dhexdeeda ilaa cala kufaar cidana inoo dili maayo kuwa gaalada ah kuwa ku gaaloobay allah iyo mid kastoo sifo kufriga laku sifoobay iyo mid kasta oo sharciga islaamku uu ku xukumay inuu gaal yahay kuwa waa loo diidaya waa maxjuur can rabbi rabbigii ma arkayo ka bilow gaalada oo dhan mama arkaya rabbigu munaafiqiintu waxay sharkii soo raacayaan kuwa muminiinta ah marka ay soo raacaan ilaahay subxaana watacaala iyagoo muuminiintii udhex jira sifa ayuu isku tusay aanay garanayn adoomadu marka hore way gala waaye munaafiqiintana way ku jiraan marka dambe ilahay isu daahirinaya sifadii uu sheegay ee ku garanayeen laakiin waqtiga munaafiqiintii waa latijaaba munaafiqiintu markaasa ku taasi waa maxsharkii muuminiinta way arkayeen xaaladaa ilaahay muqaayadada u sameeyena munaafiqiinta muuminta ku jireen suno marka la galo dad munaafiqa iyagu ma joogto muuminiintii oqoda sugaya marka ayagu ba ilaahay arkay kuwa kale laga xijaabaya murtad kasta waa laga xijaabaya diin islaam ka gaaloobay oo ka ridooy waa laga xijaabaya ilahi subxana wa tacala aragtidiisa kalaa inahum can rabbihim yowmaydin lamaxjuubuun waxaa la sheegay aayaddaasi maalinka qiyaamaha nimanka gaalada ilahay laga xijaabayo uma inahum lasalu jaxiimna gelayaan uma yuqaalu hada aladii kuntum bihi tukadibi dhadhamiya baa lebaatiya beeninaysan antan imaam shaafici baa waxa uu aayadda ka qaatay maadaama lagu ciqaabay kuwa gaalada ah oy ciqaab ku noqotay aragtida ilaahay oo laga qariyo dee muuminiinta in ilaahay isu daahiriyo waa naciim sababtoo kuwan ciqaab kumay noqoteen haddaanay mu'miniintu arkayn laakiin muuminiintu maxay ku raaxaysan in loogu nimcey inay ilaahay daawadaan kuwana maxaa lagu ciqaabay in laga xijaabo liannahu allah subxaanahu nasahani waa tansiihan lahu hufnaan baa usugane lam yuxjabi lagama xijaabin lacnuu kofacal mid gaal noqday walmukadibi iyo mid beeniyey markaasi mukadiba xaqa beeniyey kan beeniyey waxaa ka mid a kii beeniyey odhanaya ilaahay lama arkayo addoommadiisa awliyadii mutaqiintaana lama hadli doono kuwaas ilahay ma arkayaan iyaguna imaam axmed baa wuxuuhi man lam yaqul biru'yati huwa jahmi qofkaan ictiqaadsan ilaahay la arki doono waa jahmi wey qofka idha in allaha laa yura fi laakhira fahuwa kaafir qofka idha ilaahay aakhira lama arki doono muminiintu arki maayaan waa gaal aw faqad kafara caleyhi lacnat llah ama waa mid ku fariyo markaasi dhacdasha allaha ku dhacdo waqadabay cadhadiisu kaayna makaana kuu doono min annaas bui alaysa allah xasa wajalla aad buu waa nabca meel ilaahay odhan dhan wujuuhun yowmaydin naadira wajiyaad maalinta iyo qiyaamaha way uurwilayaan way necmaysan yihiin ilaa rabbiha naadira halkaa intii ka ahaatay xagga rabbigeed alla wejigii intii rabbi ku intahootay aragti ayay arkayaan allah subxaana wa tacala bay aragtidooda gaari doontaa way daawan doonaan markaasi waa ru'ya markaa ilaana ku tallowday waa nadar bilcayn marka indhaha lagu arki rabbi subxaana watacaala muxuu kaga hadlayaa baabkan baab khamis mise baab baynu haysanay lix bayhay soo ma kii shanaad bay marayna insha alla fii dikri nubuwa fusul bay leeday soo hoos soo hoos geli doona nebinimada ayaa la xusayaa wa min cadimi minati salaami wa bisaairi bisaa'ir اlanaami wa min cadimi minati arab minada waxaa lana taqaanaa cadiyadda an abaan lagu sugayn ee loogu deeqo ruuxa la siinayo wa min cadiimi minati rabbi bay ka dhigan ilaahay rabbiga ha galladiisa weyn waxaa ka mid a ah ilaaha assalaam isagu salaam ka bixiya nabadgelyada magiciisuna uu yahay salaam ilaaha markaasi dusalaamati salaamada u saaxiiba ee ka nabadgalay min kulli cayb waxaa ceebta la idhaha waa naqiisa iyo nusqaantu salaam qofka waa ismu ismaa illah waana macnahaasa ilah alminna manni baa laga soo qaatay waa ixsaan cid loo sameeyo cidan abaa laga sugayni jasaana laga doonayay asmaadiisaanay ka mid tahay almanaan ilaahay subxaana wa tacaala sifa jamiil oo qurux badan buu leeyay waa ilaah mucdiya oo gallad bixiya oo nicmo bixiya oo janno bixiya cidduu wax ma gallad siirto rabbi subxaana wa tacaala wa min ludfihi ilaahay rifqiga naxariistiisa waxaa ka mida ah bisaa'iri anaam anaam makhluuqaadka o dhan wey ilaahay makhluuqaadka oo dhaba uu markaas siiyey rifqi iyo naxariis khalqiga insiga jinka ilahay subxana wa tacala u naxariistay maxay tahay naxariistaasi anarshada wa halkaa markaa facil ka dhaxay macnaa waa hadeeyey oo u tusay alkhalqa labada jinka iyo insiga imka loo jeeda ila alwusuul gaadhitaankii buu ilahay tusay maxay gaadheen ilaa macrifatihi tacaala wa cibaadatihi inay ilaahay aqoonsadaan ilaahay inay markaa caabudaan yacni cilmi ilaahay addoon ugu nicmeeyo oo ka weyn ma jiro inuu ilaahiisa aqoonsado oo macrifadu yeeshaan dalku isla markaana ay caabudaan una qumaan sharciga allah ilaahay subxaana watacaala wixii uu ku kalifay rabbi subxaana wa tacaala mubayinan isaga oo mudhir oo caddaynaya nahjiga iyo dariiqa lilxaq xaqa loo maro ayuu caddaynaya alxaq waxaa la xukm mudaabiq lilwaaqic waxaa koonka waaqica saaxada ka jira ee xaqiiqada ah qowl buu noqon caqiidana wuu noqon wixii xaqa ahaa diin iyo madhabna wuu noqon xodha way koobayaan xaqa waxaa muqaabiloo kasoo horjeeda waa maxay waa baatil shayga baatilka awey marka xaq waxii saabilka a sugnaa runta ahaa waxaa kasoo horjeeda waa waxa baatilka ay suulayaan jirin asmaada ilaahayna xaq baa ka mid ah alxaq baa ilahay ku magacaaba birasuul baa ilaahay ku beynay xaqa marka inuu soo diray rasuul oo asha ku jirtaa waa jinsi ama waa istiqraaq hadiyadii iyo dikriyadii markaa cununigii maaha yacni jinsiga rasuul la yidhaahdo ayaa ilaahay xaqa uu soo diray uu ku beynay ilaahay ummad kasta muxuu ka soo saaray rasuul rasuulkaasina muxuu markaasi caddaynayay manhajki ilahay ummadda usoo diray xaqaha rusushaasi imise yihiin ambiyaduse maxay yihin xadiiska ibnu xibaan uu warinayo boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi ayaa la sheegay boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi xadiidka kusoo arooray culimadu way daciifiyeen saddex boqol iyo saddex iyo toban rasuul baa ka mid ah xadiis baa ku ansaxay marka inay ambiyadaa ka mid yihiin saddex boqol iyo saddex iyo toban rasuul oo ay qur-aanka markaynu tirino maxaynu ka helaynaa shan iyo labaatan keliya shan iyo labaatan markaan ka helnay intii kala meeday wa minhum man qasasnaa calayk wa minhum man lam naqsus calayk nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ambiyada iyo rususha kuwa aanu kaaga waranay waxaa kaloo ka mid ah kuwa aanaa kuu sheegin imaan iloo sheegi marka kuwii iloo sheegay cayntooda hebel ee hebel ee hebelaydi waxaynu rumaynaynaa iyaga iyo wixii loo soo diray inay gaadhsiiyeen xaqii si cayntooda ah ciddii aan nayloo cayimina jumladooda ayaan rumaynaynaa wa min cadiimi lminati salaam rabbiga salaamka ah, a iyo gallada uu bixiye wey waxaa kamid a ah walutfihi iyo rifqiga naxariistiisa bisaa'il anaan ee u naxariistay dhammaan khalqiga hee waa cilki mee an arshada weya waa inuu markaa tusay oo ku hadeeya alkhalqa ila alwasuul waa shayga wasuulka ay ku gaarayaan ilaahay subxaana tacala aqoonsadaan wixii oo dhan mubayinan isagoo ilaahay subxana wataala kii caddayn lilxaqi u cadayn birasuul u cadayn birasuul rasuulka sala soo diray washardu man ukrima binubuwati xuriyatu dukuuratun ka quwati walaa tunaalu rudbati nubuwati bilkasbi waltahdiibi walfutuwati laakinahaa fadun min almawla ajal لمن يشاء من خلقه إلى الأجل وشرط من كل إنسان شرطgiisu mid kasta oo بني aadمka dadka ah وشharط man أxadka ah waa كل إنساan mid kastoo بني aadمka ka mid ah ee kaasoo ukrima lagu kalaameeyo lagu sharfay binubuwa nebinimada lagu kalaameeyo naba baa laga keena waa khabar liana nabiyu yumbi yumbiu can illaahi ee wixii xagga alle keeni uu kaaga warramaya isna waa loo warramay isna waa warrame nebigu waa marka naba laga keeno waa khabar haddii laakiin anuruwa laga keeno waa shay murtafic oo shayga sarreeyaa la dhahdaa lianna rudbat nuruwa waa murtafica nebiga darajadiisu marka nebi la yidhaho waa mid sarreysa waa mid aada i qiimo badan laakiin ummad baa loo soo diray maanta nebiga caleyhi salaatu wasalaam aan isaga iyo magaciisa iyo sifadiisa iyo sunadiisa iyo diintiisa midnaba ixtiraamay midnaba aan ixtiraamayn markaasi waaya qaar maanta waxaad arkaysaa nebi maxamed iyo shareecadiiyo sunadiisa ku dhiiran oo siday doonayaanba ka yeelaya kuwa aflagaadaynaya gaal xun oo buuriya qabi hadduu ka soo horbaxana sida kelbigu ugu xadreeyo ka calafka iyo cadka siiya ayay minqaarka iyo sanqarooka u hordhigaya oy u duloobayaan u sujuudaya rasuulkii maxamed ah caleyh isalaatu wasalaam ixtiraamka iyo cadamada agtooda ku lahaana sidaad ogtay bay markaasi ay ka yeelayaan ama waaka lagaa marka nebi marka la dhaahdo waa kii darajadiisa ay markaa ay sarraysay waa kii warramayay wixii xagga alla ka yimi dadka uga warramay markaas wey maxaa u shardi ah addoonka bini aadanka kamida nebinimo la siiyey waxaa u shardi shardiga ah xuriyatu shardigu khabar noqonaya marka shardu man ukrima bihi nubuwa xuriyatu waa waa inuu xor noqdo oo aanu addoon u ahayn bini aadan lianna addoonku waa naaqis addoon waxma maamuli kara isagaa la maamulaa waxma mulkiya isagaa la mulkiyaa addoon markaa dad ma gaadhsiin karo dacwad mana hogaansami karaan dadku addoon way iska weyneynayaan marka ilaahay subxaana watacaala sifadiisa waa ka caagantay inuu addoon usoo diro rasuul uu ka dhigo addoomada usoo diro marka weynaanu addoon noqonin ma xor yahay weyaan leanna addoon waa khaadim nin baa iskada u shaqaynaya goormuu dacwada faraaweynaya dukuuratun baa shardi ah oo dukuura inuu rasuulka bini aadamka laga soo saaraya uu noqdo mid lab wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhi dukuula waa inay marka hallabnimay jirto dumar baa meesha ka baxay soo ma inay dumar rasuul noqdaan oo mas-uuliyaadka aanay shaqo ku lahayn wama arsalnaa min qabli ila rijaala nuuxi ilayk rag waxaan ahay maanaan waxyoonay xaladiga wata raggu baan waxyooday risaaladda waxaa loo sugay rag oo loo waxyooday dumar laakiin shaqa kuma laha halkaa inay dumar shaqa ku jirto wax nebinimo la idhaahdo gabadho aanay hawshaa qaban karin ehelna aanay ahayn qolaha hudurada sheeganaya ayaa lagu khilaafaya maryamay nebiy leeyihiin binti cimraan muuse nabilaahi muuse haarun la dhalatay bay nebi ku sheegayaan bilahi waa nebiyad waxka lagu khilaafaya abulxasan alashcari iyo cidda isaga raacda oo iyaguna markaa isla qaba waxaa kamid a ah markaa qurdubi ibn xasan baa ka mid ah dumarku nebinigo way noqon way geli karaan bule waana noqda qaar bana nebiyaad ku sheegeen marka laakiin waa lagu radiyey arrintaa waxba kama jiraan xaqu waa ictibaaru dukuuriya nebinimo mar hadday tahay waa rudbada raggu leeyahay cid kale shaqaku ma laha gabadhu waxa weyaan markaa xagga quwadda caqliga iyo badaniga midna ragga kulama sinna daliilkii qur-aankana waan haynaa ka caqligana wuu keensanaya labada daliil maxay tilmaamayaan gabadhu inaan nebi noqon karin kuwa laakiin maskaxda laga qalday maanta waxay odhanayaan markaa ilaah wuu naga exday ayay odhanaya marka raayo jihaad ma hogaamin karaan maxkamadna ma fadhiisan karaan wasiiradna ma noqon karto madaxweynena ma noqon karto xildhibaanna ma noqon karto rag waxaa la idhaha tala uma qaban karto gabadhu weligeed sharciga islaamka xaggaana hadday u kacaan dhinacaan u kacaan ma soo helayaan waxuu ogolaanayaa gabadhu mas-uuliyad inay rag u qabato lan yuflix qowmun wallow amrahum imraa halkaasuu nebi maxamed dhigay calayhi salaatu wasalaam wixii dabadii hadlaana ee yidhaahdo way qaban kartaa xilna waa bahal kadaab ah oo muhawas ah oo ummadda iyo diinta islaamka iyo sunnihii rasuulkaba qaldaya idinima dhegaysanayso imaamna ma noqon karto rag wilaayadu ma qaban karto ka badan caruurteeday mas-uul ka yihiin hadday agoomoobaan caruurteeda yaryaree hadday agoon noqdaan wilaayadu qaban kartaa cid ka badan oo raggaa kale ah uma qaban karto wilaayad ka quwatin bay sifooyinka la mid yihiin macnaha kama yuctabaru fi man akramahu allahu binubuwa an yakuuna qawiyan sidayba markaa ictibaar u tahay nebinimo cidda la siinayo quwad inuu yeesho hadduu yahay naafo ama indhalay ama la dhagala yahay dee wadiifadan ma gudan karo markaa laga dhigi maayo nib walaa tunaalu rudbat nubuwati bilkasbi wاtahdiibi wاlfuduwa walaa tunaalu lama haleelayo oo lamana siinayo qofka rudbat nubuwa derajada nebinimo ma helayo qofku bilkasbi wax ijtihaad iyo kasbi uu kula soo baxo ma noqon karo nebinimada lama shaqaysan karo qolada falaasifada baa lagu radinaya cilmulkalaamka ku waraysta qaar ka mid a kulle qofka hadduu ruuxaaniyaadkiisa dhiso ijtihaad la yimaado oo akhlaaqda iyo sifaatka maxmuudka ah uu isku sifoobo oo kuwa xunxun ee radiiga iyo madmuumka ah uu iskaga fogaado oo uu saahidu isdhiso kashuq sameeyo baasha nuurka dibinimadaa gelaysa bay leeyihi kuwaasa lagu beeninaya horta majaalkeeda iminka wuu xidhan yahayo nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam baa ambiye lagu xidhay oo cid ka dambaysaa miyay sooba baxaysaaba baasha kasbi baa lagu helayay miyaa lagu helayninba laysma weydiinaya hadda waaba laga weydiiyo imanka qandalada nebi maxamed uu soo baxay kaatimlambiyaan u ahaa bis nebi dambana soo bixi maayo laakiin nimankaasaa lagu radinaya sheekhu iyo falsafadaao walaa turaalu lama siinayo markaa ma gaadhayo laa tuxdaa rudbatu nabiya nebinimo darajadeeda bil kasbi laguma helo oo lagu siin maayo qofku laguma gaaro inuu qofku kasbado wa watahdiib ee walaa tunaalu bihi tahdiib darajadaa iyo martabadaa laguma gaadhayo tahdiib qofku naftahu iyo tanqiyat lbadani wa tasfiyat laqlaaq inuu saafigaleeyo naftiisa iyo ruuxdiisa iyo akhlaaqdiisa qurunka iyo radaa-isha xunxun iyo sifooyinka markaa la liita uu ka bedelo kuwa fadliga badan ku sifoobo taana laguma helayo walaa walfutuwa buu ee walaa tunaalu bilfutuway ka dhigantay futuwadu waa karam shajaaca qof kariim oo deeqsi ah oo shijaaca hadduu noqdo qofku nibiniba taa ku goosan maayo ku heli maayo kam yani karama nafsi iyo markaa sifooyin khaalisa qofku yeeshay shajaacad iyo geesi yeeshay cabdillaahi ibnu jidcaan quraysh ka mid a ah, raggii ugu markaa dee karamka iyo shajaacada badnaa bu ahaa dee lama siin nabiyullaahi maxamed oo agoona baa la siiyey markaa laguma helayo sifooyinka washardu man ukrima binubuwati shardi waxa u ah axadka lagu karaameeyo nebinimo xorriya waa inuu insaan bini aadana oo lab xorna ah xorriya oo dakuura waa inuu xor yahay labna yahay ka quwatin baa ilamid ay la mid tahay sida loo shardiyay inuu qawi noqdo quwaduu dacwadii kuu gudbin karo dadkii ku gaari karo ku gaadhsiin karo walaa tunaalu laguma gaaraya nebinimada rudbatu nubuwa darajadaasi markaa bilkasbi inkasbado watahdiib maftahufo walfutuwati sifooyin wanaagsan oo karam iyo shajaacadna u yeesho laakinahaa fadlun min allah waa ilaahay markaasi fadlun min almawla alajal waa fadli ilaaha markaasi uu bixiyo ajal oo weyn waa fadli ilaaha markaasi uu bixiyo oo markaa aada u rabbi subxaana wa tacaala ayuunbaa uxili markaa fadligan waa mid aada weyn marka laakinahaa nebinimo fadlun waa incaam iyo deeraad min almawlaa min allahi mawla ilaaha mawlaha xaggiisa ka timi alajal weyn cidduu doonu siinaya addoomada ka mida marka liman yashaa cidda uu doono min khalqi makhluuqa ka mida ah. qofka yidhaahda may waan kasbanaya waan ruuxaaniyadan hagaajinayaa waa zindiiq bay dhahaa oo bahalkii mulxidka ah ahaa goortaa laga jaraya leanna hadalkiisu wuxuu keensanayaa nebinimo inaanay weli go ayay soo socoto waxaanu khilaafay qur-aankii iyo sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ka nebinimo sheegta ka rumeeyana waa la mid oo gaal isaguna isaguna waa kaafir isagana wex nebinimadaasi ila alajal madal bay leedahay yacni waa meel fardarku maxadda tahay nebiylaah nebinimo aadam bay kasoo bilaabantay halkay ku dhibaatay rasuulnimo nuux bay kasoo bilaatay agey ku dhamaatay nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam meel ay u dhaafaysaana ma jirto ajasheedu halkaasay markaa ku joogaysaa oo ay ku taagan tahay laakinahaa nebinimo fadlun min almawlaa ilaahay mawlaha ay gargaaraha ama xaggiisa markaa ka ahaatay nicmo alajal wey liman yashaa wuu siinaya cid doona min khalqi ila ajal ilaahay nebi maxamed soo gaadhan ku dhamaanaysaa bis wa khaatimu lambiyaa cid kale markaasi ma jirto nebi maxamed ka dabayman calayhi salaatu wasalaam waxa wey khaatimu ambiya inuu yahay wata lagu sheegay wama maxamudun abaa axad min rijaalikum walaakina rasuulu wa khaatimu nabiyiin walam tsl fiima madaa alanbaau min fadlihi tatii liman yashaau walam tsl maanay suurin fiima manaa fi samn ladii waktigii madaa tegay alambaa ee alambiyaade nebiyadii may suurin dhammaan waktigii dhadhaafay ummadihii jiray nebiye inay ka soo baxaan may ka suurin walam tsl may suurin fiimaa madaa tegey ee zamaanka ka mid a alambao ee jamcu nabaha moodi oo akhbaartaha odhani ya-dii baa la gooyey ambiyaa ku jirtay daruurta shicirigaa loo gooyey gabaygaa qasbaya deedna saasaa loo gooyey macnaa ambiya maysuulin waktigii tegey in lasoo saaro min fadlihi kusoo baxaan ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa iyo rifqigiisa iyo naxariistiisa darteed bay ku adoomada ugu soo diray taati maxay la imanaysaa waxay la imanaysaa biiblaaq sharaa'ic wabiyaan alxaq taati ambiyadaas waa tii la imanaysay dadka inay sharaa'ica soo gaadhsiiso xaqana ay u bayinto sabiilka iyo dariiqa ilaahay loo marayo jannadana ay u caddayso liman yashaau iyay u imanaysay u caddaynaysay liman yashaau cid ilaahay doonay subxaana oo ummadihii tegay ka mid ah iyo quruuntii khaalig ahaydna dhaaftay adduunyadan aynu joogno kama suulin daaci ku baaqaya ila allahi tacaala xagga alla ku baaqaya nebi aadan ka soo bilow ilaa nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhim maxaa waajiba ah dhammaan ambiyada mursaliinta la rumeeyo dhammaan waxay ka warrameenna inay tahay run xagga alla ay ka keeneen ijmaal ahaan si markaa jumladooda duuban cidda aan la caymin ciddii la caymise waa aqrinayno an tafsiilu rumayn amra rasuulu bima ursila ilayhi min rabbihi wlmuuminuna kullun aamana billahi wamalaa'ikati wakutubi warusuli laa nufariq bayna axadin min rusuli waa iimaan jumlada marka rasuul ayaa rumeeyey wixii loo soo dejiyey xagga rabbi muuminiintuna way rumeeyey dhammaan way rumeeyeen marka ilaahay iyo malaaig iyo kutub iyo rasul waxaana leeyihin ma kala saarayno rususha ilahay wada rumaynayna midma beeninayno midna ma rumaynayno midna ilaah ku sheegumayn siday kuwaa kala shameeyeen maxay aayadda inoo sheegaysaa qofku inuu iimaan uu ku baarmi karo aan mufasal ahayn cidlaa ciddaa nayloo sifeeyey nayloo magacaabay cayibanana ciddaa gaarka ambiyada ka mid a ah. gaar baynu rumayna ciddaa xataa macnaha ilaa ilaa an ataa intaa uu ka yimaado bilkhatam kii markaa khatimay alladii kaasoo khatama ilaahay oo ku khatimay bihi isaga macnaa nabiyina walmursaliin rusushaasaa socotay zamankii horena may suulin xataa ataa uu yimi allah markaa uu keenay bilkhaatam rasuulkii gebagabeynaya ambiyada alladii kaasoo khatama ilaahay ku gebagabeeyey bihi rasuulkaba macnaha nabiyun walmursaliin ambiyadii rusushii diintiina markaa lagu kamilay markaa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam waa rasuulkii khaatamul ambiya ahaa laa lanagii bacdiga weyl waa xadiis saxiixa waxaanu markaa yihi maa kaana muxamadu allah rasul subxana wa tacaala ma kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walakina rasul lah khatam nabiy axad raggiina kamid a waaweynka qanqaadka ah mi maxamed aaba u noqon carabtiisana iyagoo yaryaro bakuur yaryara ayay dhinteen laakiin waa rasuul ambiyada lagu khatimay cidda marka hadda lanima sheegtaa waxa weyaan markaasi waa dajaal kadaab kaafira weyaan tuqtal waa la dilayaa hadday nabinimo sheegata waa la dilaya markaasi weyaan gaal buu noqonaya nabigu wuxu uhi inii cinda allahi fii umi lkitaabi lakhatiru nabiyiin waina aadama lamunjadilun fii diinati waxaan ahaabuu ilaahay agtiisa nebi ku qoran inaan nebi ahay loxul maxfuudka ambiyada lagu khatimayo iyadoo baan halkaa ku qornaa buri nebiyullaahi aadan uu ahaa mid carada dhex yaala oo weli dhooba ah waan rooga gelin ayuu ku suntanaa nebi maxamed alloxul maxfuudka inuu yahay nebi halkan u dalashadaya imaam axmed xadiidkan calaa ana nabiyna sala la l sl lam yasal cala tawxiid mundu nasha wuxuhi nebi maxamed kamuu suurin tawxiidka ku sugnaado waaba intii uu ka barbaaray xitaa uu ka weynaana ibnu rajabna muxuu yihi qofka markaa daliishanayaa ee u daliishanaya xadiidka nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu dhashay isagoo nebi ah ee nebinimadaniisuna ay waajibtay laga soo bilaabo markii dhabarkii aabihii aadam laga soo saaray nafahoo dhanba ee markaasi waktigaas ayay markaa nebinimadii misaaqa laga qaaday addoommada bay sugnaay fakaana nebiyan qabla khuruuji ila dunya intaan adiyada usoo bixin ayuu nebinimo kornaa ibnu caqiilna wuxu uhi lam yakun sal la slam calaa diinin siwa islaam walaa kaana calaa diini qowmin qad nebillaahi maxamed weligii markaasi muu ahayn diinta islaamka mid ku sugan diin kala ka baxsan qoomkiisii mushrikiintahana weligii lagu diin noqon haddaanaad kutubtan caqiidada baranin mid kaloo luqada oo ka laakiin xoogaa qalinkana kaa yaqaana kaana yaraa sarsaro badan waa kordhansiinayo ku odhan jiray nebi maxamed quraysh inuu ka mid ahaa quraysh wax allaa waxay samaysay xumaan iyo shirkina mar samayn jir ma yidhahda meelaasay ka hadlaan waka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mar hore halkaa ka dhigay inuu khaatimul ambiyaa yahay looxul maxfuudka waana ku dhashay waana la ilaaliyey tawxiidkaana ku sugnaa diinaan islaamnimo hayno weligiina maxamed kuma sugnaan wa alaa wa aclaana buu ilma ka qalanaadi wa aclaana wuu ina kor yeeray ummati maxamed markaa ummaddii nebi maxamed calaa kulli umam ummadihii kaleo dhan ka kor yeeray dhammaan ummadihii dhan waa ka kor kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cala lmunkar watuminuuna billah ilahay intaasuu igu ummadda umurdaha loo soo saaro ta khayr badan khayriyadeedana ku sugnaatay wanaagga farto xumaanta reebto iyadoo muminiina ah. waa ummad eh, toddobaatan ummadood ilaahay ka fadilay oo adduunyadii ummaddan fadiiladeedu eh, ilaahay baa doortay sababna way leedahay waanay ka faham iyo baraarugsan tahay kala yaqiin wanaagsan tahay nafteeduna ka hogaansi wanaagsan tahay ummadii hore marka ummadii hore loo eego ummaddii nebi muuse loo soo saaray iyagoo arkay qudradda ilaahay uu leeyahy oo badkii ugu kala jeexay iyagoo cabahoodii ay weli biyihii ku qoyan yihiin bay u yimaadeen kuwo weylal caabudaya dibiyo caabudaya annagana ilaahay noo samay bay idhahdeen ijcallanaa ilaahan kamaa lahum aaliha adoofiso fircoonka wi marka ay caabudayeen waa la halaagay way arkayaan nebi muuse duurisina loo soo waxyoonaya tawraad soo maxay sii caabudeen wiil bay halku kasii caabudeen oo ilahay ka dhigtay muuse saamil oo markaasi u sameeyey jihaadka qaada baa la yidhi maxay yidhahdeen idhab anta wa rabuka faqaatila innaa haahuna qaacidun qolada camaaliqada ee haysta baylan baytulmaqdis anagu la dagaalami kari mayne nebi muuse adiga rabbigaa soo dagaalamo halkaa kusii sugaynaaye intaa xoreynaysaan qaar maanta adduunyada joogaa saas oo kale ka dhigay codkii reer banu israaiil oo kale leh qaar maanta dunida jooga baa kuwaasoo kale amaanta ah xagga codkaas oo kale ku hadlaya jihaadka mawqifkay ka taagan yihin markaan mawqifka ay jihaadka ka taagan yihiin halkii nabilaahi muusa reer banu israiil ku yidhaahdeen oo kale oo adugu soo dagaalanayo rabbigaa kaxayso qaar baa waxba ka sokeyn inay mawqifkii halkaa ka taagnaadaan waxaan ku xukunsiinaa waxay afkooda ka yidhahdaan laa fi dunya jihaad ma jiro shuruud shibu mustaxiilan lagu xidho shuruud inay dhacdo waaqic noqoto baa in la gaari karay maxay sheegeen ma nasaaradu waa la mid iyaguna waxay leeyihin maa ilaahan caabudayna waa jawahar jawahirta ka mid a jawahirto dhanna waa isku mid khaaliq iyo makhluuqna waa isku mid bay dhahdeen ilaahay bay naqsi ku rideen makhluuq bay kala mid dhigeen tasliis waxa la dhahday la yimaadeen marka ama ciisa ilaah ama ina ilaah mawasaalif halaata halkaasay ka gudgudiyeen kuwaasna walan tasal mayna suulin fiimaa zamanka madaa tegay alambaa macna alambiyaa way soo dirmayeen alla soo diray min fadlihim bay ku imanay dartii fadliga alle ah. taati ambiyadaasoo waxayga la imanaysaa liman yashaao cid ilaahay doona ilahay soo diri xataa ataa ilaahay uu keenay bilkhaatim nebiga marka ambiyada lagu khatimay alladii kaasoo khatama khatama allahu bihi ilaahay ku khatimay ambiyadii waclanaa wayna kormariyey calaa kulli lumam ummadihii kaloo dhan ilahi subxana watacala waa naga saxaysiiyey wabilahi tacala subxaanaka allah alxamd laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk